alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ayb alxukmu bima anzla allah ma min baabi almaamuraat ba mise min baabi almanhiyaat alxukmu bima anzla allah min baabi almaamuraat ma hiya qaacidaة ahli الsuna fi tarki alma'muur hal yakfur اlinsaan bitarki اlma'muur am la qofkii muslimka ahaa towxiidku u sugmay shay la amray oo waajiba ka tegistiisa ma ku gaaloobaya haye kuma gaaloobayo qariina la la tarka maamuurun baynu tiri ka hadlayna wax kale iska dhaaf qaacidatu ahlisuna waxa weeye shayga maamuurka ah bimacnaa duuna aliimaani watawxiida qofku haddii uu ka tago inaanu gaaloobeyn masalada qura isku khilaafeenna waa salaada lihaada kaana asaxaabatu laa yarawna shaya min alacmaali tarkahu kufra ila salaa salaadana khilaafka maxaa keenay axaadiida kusoo aroortay lafdu lkufri uu kusoo arooray ayaa la ysku khilaafay sida ibnu rajab uu ku sheegay fatxulbaariga ma kufrul akbar ba mise waa kufrul asqar xukumka isaga oo maamuuraadka ka mida ka tegistiisu inaanay kufri ahayn bay isku waafaqeen ahlu sunnati waljamaaca shayga maamuurka ahi markaa laba jaanib buu leeyahay janib اliimaan waاlictiqaad iyo janib اlficli wاliijaad labadaasaa qofka waajib ku ah inuu rumeeyo oo uu caqiideeyo inuu ilaahay ku waajibiyo waajib uu ku yahay iyo inuu sameeyo haddii jaanibkii markaa uu ka tago qofku caqiidada iyo iimaanka yakfur tusaala u hahda salaadu waajib maaha alxukm ma anzla allah waajib maaha sekadu waajib maaha waa kufri taas waayo iimaankii waa maqan iyo caqiidadii soo ma haddii jaanibkii ictiqaadkiiyo iimaanku uu sugan yahay uu leeyahy waa waajib salaadu waa waajib sekadu waa waajib alxukm manzila waa waajib lakiin camaliyan aanu u samaynahayn oo khilaafayo hadi hada fisqun wa macصiya walaysa bikufrin marka qaacidatu ahli الsuna fi hada اlbab waa inaad fahanto inay u noqonayso qadiyatu waxa weeyaan tarku اlcamal اlwaajib haddii caqiidadii iyo iimaanka uu sugan yahay inaanay kufri ahayn salaada iyo dee mabaanida la isku khilaafay mooyaane sababta la isku khilaafay la shaar ibn cabaas oo qura ayaa yihi alxukm bغayri ma anzl lah wa kufru duna kufr bal nasba dalika mxamed bn nasr اlmarwazi ilى الصaxaaba الtaabiciin imaamu axmedna waa qowl slf inuu yahay buu sheegay qaala raximah اllahu taعaalى baabu mid buu baab yahay jaxada dafiray shay-an shaygaasoo min alasmaai magacyada ilaahay ka mida iyo wasifaati yaani sifaadka ilaahay ka mida maqsuudka iyo ujeedada baabkan loogu dhigay kitaab tawxiid waxawy bayaan ana tawxiid alcibaada laa yatimu ila biihbaati asmaai illahi wa sifaatih qofku ilaahay inuu cibaadada ku keliyeeya ma dhamaystir oo la heli maayo ilaa uu sugo magacyada ilahay iyo sifaadka ilaahay o ana man jaxada shaya min asmaa illahi wa sifaatihi mushrikun kaafirun qofka dafiro inkira wax kamida magacyada ilahay ama sifaadka ilahayna inuu yahay mushrik kaafira ah. oo tawxiidku wuxuu qaybsamaa saddex qeybood tawxiid rubiya tawxiid uluhiya tawxiid asmaa wasifaat qolooyinka markaa casrigan ama maalmahan jooga ee aada u inkira qaybinta tawxiidka qaarkoodna waxay iyaguba og yihiin inuu been yahay u bareero yidhaahdo saddex ilaah bay sugayaan iyaga oo qeybinta tawxiidka in looga jeedo sida ilaahay loo keliyeynayo ayaa saddex siyaabooda in rabbinimadiisa lagu keliyeeyo iyo in macbuudnimadiisa lagu keliyeeyo yan magacihiisa iyo sifaadkiisa lagu keliyey iyagoo taa garanaya ayaa dicaaye ahaan dadka waxaa lagu saliday xataa dadkii diinta ka hadlayay intay si cilmiya u hadli lahaayeen runna sheegni lahaayeen inay meelmarinta madaahibtooda iyo la dagaalanka dadka kale dicaayad u isticmaalaan iyo cay taasina waxay tusinaysaa qilatu atadayun walkhawf min allah qofka in haysashada uu diinta haysto iyo baqaa ilahay uu ka baqayaa inuu yar yahay oo daciif yahay bay tusinaysa waxaana la gudboon qofku inuu markuu ka hadlayo masaa-isha la ysku khilaafay xagga aakhirana inuu eego ee aanu eegin un qof kale iskhilaafsan yihin un aanu u muuqan marka ay diidayaan qaybinta towxiidka wax cilmi oo ay ku diidayaan ma jirto si caadifadaysan oo xamaasadaysan bay u diidayaan in diidmadu ay tahay caadifad iyo mid ku salaysan xamaasun oo aan ahayn mid cilmi ku salaysan waxyaabaa tusinaya waxaa kamid a ah. iyagii baa tawxiidkii qaybinaya culimadii ay ku abtirsanayeen ay lahaayeen isku madhab baanu ashcariye iyo suufiyaba leh tawxiidkii qaybinaya baa kutubtooda ka buuxa mabaaxid masalada laga qorayna way way jirta marka maxaa culamaau addacwa salafiya markay qaybiyaan loogu inkirayaa bal qaarkood xaddu takfiir ay u gaadhay inay gaalaysayaan iyadoo ashcariyada iyo suufiyadaba qaybinta tawxiidka kutubtooda ay ka buuxo waa ta labaadee qaybintan tawxiidku maxay kaga duwan tahay taqsiimaadka kale ee cilmiga ah ee istilaaxiga ah hadda hahda nusuusta kumay soo aroorin nacam lafdan ugumay soo aroorin nas odhanaya yanqasimu tawxiidu ilaa alaaati aqsaam ilaa tawxiid rububiyati watawxiid luluyati watawxiid alasmaa wasifaat ma jiro laakiin saddexdaa macane in ilaahay rabbinimadiisa lagu keliyeeyo in macbuudnimadiisa lagu keliyeeyo in magacyadiisa sifaatkiisa lagu keliyeeyo nusuustu way tus rab samaawaati walardi wamaa baynahuma facbudhu hal taclamu lahu samiya alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin araxmaan raxiim maliki ywm اddiin saddexdiiba way ku jiraan ilahay inuu kelidii rabbi yahay iyo kelidii macbuudka xaqa inuu yahay iyo magaciyo sifaad inuu leeyahay taqsiimaadka kale ee istilaaxiga ah ee kutubta ka buuxaana waa noocaas oo kale sida in la idhaahdo arkaanu salaati halaaثata cashara ruknan ma nas baa sheegay nas sheegay ma jiro sidaa u sheegay tiradaa sheegay laakiin culimadu adiladii ka hadlaysay salaada iyo salaada dhexdeeda waxa waajiba markii ay ku sameeyeen daraaso ayaa arrinta noocaasi usoo baxay tanna waa la midun oo adiladii keliyeynta ilaahay ka hadlaysay markii la ururiyey inay saddexdaa mawduuc ku saabsan tahay saddexdaa arrimood in ilaahay lagu keliyeeyo ayaa culimada usoo baxday taqsiimaadkuna tatabcu listiqraa way ku sugmaan ama taqsiim cilmigo diinta la xidhiidha ha noqdo ama taqsiim kaleba ha noqdo arrimo kale la xidhiidha markaa sabab haba yaraate ee taqsiim tawxiid loo diidaa ma jirto allihii la keliyeynayay baa saddex u qaybsamana ma ah loo keliyeynayaa saddex haddii la ilahay wuxuu xaq u leeyahy in loo tukado iyo in loo soomo iyo in xoolaha seke daraaddii looga bixiyo ma saddex ilaah baa la sheegay mise saddex xaq oo ilahay leeyahy saddex xaq oo ilahay leeyahy baa la sheegay saddex ilaah lama sheegin tanna waa lamid un saddex xaq oo ilaahay uu leeyahy xagga keliyeynta ku saabsan ayuunbaa la sheegay marka saddexda nooce tawxiidku waa mutalaazima laa yanfaku axaduma can ilaakar way islaazimaano waa isku dhegan yihiinoo kale lagama fujin karo walihada qofku ilaa saddexdaa siyaabood ba ilaahay u keliyey qof muwaxida noqon maayo marka twxiid اasmaa wasifaat ystalzim twxiid اcibaada oo ilaahay in kelidii la caabudoba wuxuu xaq ugu yeeshay ma lahu min sifaat اkamaal makhluuquna wuxuu cibaado xaq ugu yeelan waayey lannu laysa lahu sifaat اkamaal ilaahay wuxuu xaq ugu yeeshay in la caabudo inuu kelidii rabbiy ilahay rabbinimadiisana waxaa kamida sifaatkiisa iyo afcaashiisa ayaa kamida markaa qofku haddaanu ilaahay magacihiisi iyo sifaadkiisii u sugahayn ilaahay cibaadada ku gooni yeeli maayo bal waxaa dhacaysa inuu makhluuqaad kale uu la maseeyo qofku haddaanu ilaahay cibaadada ku gooni yeelinna u gaar yeelina qof ilaahay magacyadiisii iyo sifaadkiisii sugay maaha lianna min asmaai illaahi allah wa macnaahu almustaxiqu waxdahu lilcibaada wa min sifaat illaahi صifaة اuluhiya oo inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay qofka haddaanu ilaahay waxidin ilahay asmaadiisa iyo sifaatkiisii ma wada sugin haddaanu ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa suginna ilaahay subxaana watacaala cibaado mid ku keliyey noqon maayo munaasabada kitaabkan uu la leeyahay baabkan ule kitab tawxiid waa daahira lanna tawxiida laa yaxsul ila biliimaani billah qofku ilaa ilaahay uu rumeeyo waa qof ilaahay waxiday lama odhan karo min aliimaani bilahina maxaa kamida rumaynta ilaahay alimaanu biasmaa'ihi wa sifaatih alimaanu bilah afar arimood buu koobsadaa alimaanu biwujuudih alimaanu birububiyatih alimaanu biuluhiyatih alimaanu biasmaaihi wa sifaatih marka qofku qof ilaahay waxido noqon maayo ilaa ilaahay uu rumeeyo rumaynta ilaahayna waxaa kamida rumaynta magacyadiisa iyo iyo sifaatkiisa saddexda noocee tawxiidkuna saynu sheegnay waa mutalaazim oo tawxiid ululya tawxiid alasmaa wasifaat iyo tawxiid arububiya watawxiid aluluhiya mutadaminu litawxiid alasmaa wasifaat buu koobsanaya oo inuu qofkan ilaahay waxido waxa keenay ama ilaahay in la waxido inuu xaq u yeesha waxa keenay magacyada wanaagsan iyo sifaadka wanaagsan uu leeyahy marka qofka ilaahay waxidaa subxaana wa tacaala waa qof ilaahay magacyadiisi iyo sifaatkiisiina dimnan usugay towxiid asmaa wa sifaatna waa mustalzimu litowxiid luluhiya oo haddii ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa si dhamaystiran loo sugo waxaa ka laazimaysa in cibaadada lagu keliyeeyo leannu magacyadii ilaahay baa tusinaya inuu kelidii cibaado xaq u leeyahy sifaadkiisi baa tusinaya inuu kelidii cibaado xaq u leeyahy qofka qiro ilaahay rabbinimadiisa aan qarin aan qirin macbuudnimadiisa muwaxid maaha qofka qiilo rabbinimadiisa iyo macbuudnimadiisa ee magacyadiisa iyo sifaatkiisa diidaana isaguna muwaxid maaha walihaada way munaasab noqotay in kitaabkan oo tawxiid اlcibaada ka hadlaya lagu soo arooriyo baabkan oo ka hadlaya tawxiid اlasma wasifaat waayo tawxiid اlcibaadaha kitaabkan uu ka hadlaya yatadaman tawxiid alasma wasifaat tawxiid اlasma oo baabkan uu ka hadlayaana ystalzim tawxiid اcibaada oo kitaabkani uu u dhigan yahay waayo manjaxada mantaa laba waji baa ku banaan inay shardiyo noqoto marka macnaha baabku wuxuu noqonayaa baabu manjaxada shay min alasmaai wاصifaati faqad kafar oo jawaabtii saasaa loo qadaraya jawaab sharigi waxaa kaloo banaan in manta laga dhigo mawsuula bimacnaa aladiya markaana baabka macnihiisu wuxuu noqonaya bayaanu xukmi اladi jaxada shay alasmaai wasifaat wuxuu u caddaynta la caddaynaya xukumka qofka diida shay magacyada ilahay sifaatka ilahay ka mida jaxada aljaxdu fi luga yarjicu ilى linkaari bishay bacda alcilmi bih jaxdigu waa shaygii qofku inuu diidu idhaa ma jiro isagoo garanaya inuu jiro oo aljawhari wuxuu ku uhi fi istixaax aljuxuudu alinkaaru maca alcilmi waa diidmada shayga la diido iyadoo la ogyo o la garanayo inuu jiro wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum ulma waculuwa ibnu faris wuxuu hi aljuxuud huwa did liqraar shayga in la sugo la ibaatiyay kasoo walaa yakunu ila maca cilmi اljaaxidi bihi anahu صaxiix juxuud waaa shay kastoo la diiday juxuud lama idhaa waxaa juxuud la odhanaya marka kan diidaya shaygani inuu jiro uu garanayo qaala allahu tacala wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulma waculuwa qala ibnu qutayba fi gariib اqur'an wاljaxadu inkaaruka bilisaanika ma tastayqinuhu nafsuka oo inaad carabka ka diiddo oo hadal ahaan u diiddo wax eh, naftaadu ay yaqiinsan tahay inuu jiro marka juxuudku takdiib qura kuma urursana takdiib baa juxuud noqda imtinaac can iltizaam baa noqda isaguna eh, maca tasdiiq ayaa noqda juxuud oo qofku tusaalehaan wuxuu leeyahay waxaan rumaysnahay salaaddu inay waajib tahay lakin aniga waajibigu iguma aha waa imtinaac kufrulimtinaac buu qofkaasi ku dhacay sida kuwan idhaahda aniga waa layga kor qaaday takliifkii waa layga riday oo kale hadday miir qabaan dee hadday waali waalan yihiinna dee waa runtood qof waalan dee mukalaf maaha marka qofku hadduu idhaha waxaasi ma jiraan waa juxuud hadduu garanayo u idhaha ma jiraan hadduu idhaahdo waa jiraanoo waa rumaysnahay laakiin aniga waajibo iguma ilaahay iguma waajibin taa lafteedu waa waa juxuud alimtinaac can ililtizaam waa juxuud wey lakiin waxaad ogaataa ood ku baraarugsanaataa kutubta fiqiga macnaha mid ka duwan inugu soo arooro culimada fuqahadu juxuudka waxay u isticmaalaan yana aljahlu inkaaru shay can jahlin waa kuwa idhaahdaa man jaxada wujuuba asalaati yakfur qofka salaada waajibnimadeeda inkiraa u gaaloobaya ilaa in kaana xadiid caadin bilislaam aw nashaa bibaadiyatin baciida markaa qofkii oo salaaddu inay waajib tahay ba aan garanayn oo sababtaa u diiday ayay ereyga juxuud ku ilaaqeen fuqahadu qofkii oo baadiye fog oo cilmiga culimada ka fog ku barbaaray oo salaaddu inay waajib tahayba aan naqal diidmada waajibnimadeedii uu diiday bay ku ilaaqeen markaa fuqahadu juxuudka waxay u isticmaalaan yana mulaqu linkaar ha noqdo can cilmin ama can jahlin ha noqde gaar ahaan markay ka hadlayaan baabka ku saabsan xukmu taarik salaa shay-an ay isman aw sifatan lilahi tacaala marka qofka magaca qura magacyada ilaahay kamida diida ayaa xukunka soo gelaya qofka sifo qura diida ka badan diidaana waa min lowla alasmaa wasifaat ashan ku jirtaa waa cahdiya waa alasmaa wasifaat almachuuda ee la yaqaan oo asmaa llahi wa walihada buri shekh bn cuthaymiin almuraadu bilasmaai huna asmaa llahi caza wajal wabisifaati sifaat llahi caza wajal alism ilaahi haddii lagu dhaha magacyada ilahay qeex alism ilaahi waa maxay huwa ma dala calى اdat اlilaahiya maca kamaali tattasifu bihi ma dala calى اdat اlilaahiya maca kamaali tattasifu bihi isamku waa lafdiga tusiyaa laba shay awala ilahay daatadiisa oo allah muxuu ku tusinayaa ilahay daatadiisa alraxmaan alsamiic alcaliim arrinka labaadna kamaal ilaahay uu ku sifaysan yihi sifatu kamaal ilaahay uu leeyahna kutusiya oo magac kastoo magacyada ilaahay kamidii wuxuu kutusinayaa sifo sifaadka ilaahay kamida marka ism llahi waa maa dala calى اdat اlilaahiya maca kamaali tattasifu bihi asmaa llahi waa aclaam oo ilahay daatadiisa calaamad u yihiin ay tusinayaan waana awsaaf oo kulu ismi min asmaa illahi yatadamanu sifata min sifaat illah magac kastoo magacyada ilahay kamidi sifu koobsanaya asmaa llahi aclaam maxda maaha min xayu dilaalatiha calى اdat wa aclaam min xayu dilaalatiha calى sifaatna waa awsaaf marka magaci waa ka ma dala calى dat ilaahiya maca kamaali tatasifu bih oo iminka araxmaan wuxuuna tusinayaa laba ilaahay daatadiisa iyo sifatu kamaal ilaahay ku sifaysayo oo sifatu raxma ah asifana waa maxay waa maa dala cala almacaani alqaa'imati bidaat maa dala cala almacaani alqaa'imati bidaat alilaahiya ma dala cala almacaani alqaa'imati bidaat alilaahiya sifa waxaa ha waxaa ku tusiyaa macaanida ilaahay daatadiisa ku qumay wاlkamaal اlmutacaliqi biاllah iyo sifatu kamaal ilaahay ku tacaluqdo ilaahay uu leeyahy ma dala calى اlmacaani alqaa'imati bاdaat اlilaahiya wاlkamaal اlmutacaliqi biاllah waxay yihahdeen culamaء lajna daa'ima alfarqu bayna اlsm wالصifa ana اlsma ma dala calى الdat wma qaama biha min صifaat waxa isma wixii kutusiya daatada iyo maa qaama biha min صifaat wixii daatada ku qumay daatadaasi ay leedahay sifaada wa ama صifatu fahiya maa qaama bالdaat oo waxa daatada ku qumay daatadu ku sifowdo wa mima yumayizuha can gayriha oo daatada daatooyinka kale ka sooca oo min macaani daatiya ah kاlcilmi wاlqudra aw ficliya ah kاlkhalqi wاlrisq wاlixyaa wاlimaata shekh بن cuthaymin wuxu uhi wاlfarqu bayna اlsm wالصifa ana اlsma maa tasamaa bihi اllahu oo wuxuu ilahay isku magacaabo daatadiisa uu magac uga dhigay wصifatu ma اtaصafa bihi haddaba ma xukmu juxuudi shay min alasmaai wasifaat juxuudku laba nooc buu uqeybsama diidmada qofku uu diido sifadii ilaahay waa laba nooc inkaaru takdiibi wa juxuud inuu beeninayo uu leeya ilaahay sifadaa mabalaba an yunkira an yunkira caalima mukhtaara ma ahbatahu llahu aw ahbatahu lahu rasuluhu salى اllahu alيه wasalam ma ahbatahu llahu linafsih aw ahbatahu lahu rasuluhu min alasmaai wasifaat uhaahdo laysa min asmaaء اllahi alcaliim kaasi waa juxuud takdiib wa inkaar ama u hahdo laysa min صifaat اllahi صifaة اlwajh laysa lilahi wajhun laysa lilahi yadun hada kufr bilaa shak laysa min asmaaء اllahi alcaliim wالsamiic wاlbasir laysa lilahi yadun bu uri allahu lam yastawi calى اlcarsh laysa lilahi cayn hada kufr biاlijmac lannu mukadib lilkitaab waالsuna kitaabkii baa le bel yadaa mabsuuطataan wayabqa wajhu rabbik ilahay baa le wahuwa samiic اlbasiir ilahay baa le araxmaan cala alcarshi istawa isaguna diidma toosu ka horgeynaya warkaa ilaahay kufritaas athaani waa inkaaru jahlin aw tawiil waa inuu magacii ilaahay diido laakiin diidmadu ay jahli ka dhalatay ama taawiil bay ka dhalatay hadday diidmadu jahli ka dhalatay in kaana alxaamil lah calى اlinkaar aljahla fahuwa macduur bishuruuط اlicdaari biاljahl hadday jahli ka dhalatay maba maqalba in magacyada ilaahay uu ka mid yahay algafuur tana ilaahay magacyadiisa gafuur kuma jira buuri waa loo cudur daaraya jahligaa looga cudur daaraya haddii shuruuddii cudurdaarka la helo wain kaana xaamilu lahu wain kaana alxaamilu lahu cala alinkaar ata'wiil uma diidana wuxuu leeyahy ilaahay wuu sheegay inuu weji leeyihi ilaahay wuu sheegay inuu yad leeyihi laa yunkiruha walakin yufasiruha bimacna yukhaalifu daahiraha si ahlulbidacu u badan yihin wey lakin wuxuu ku fasiraya macna daahirkii khilaafsan wuxuu le lilahi wajhun lakin macnaa wajhi waa addaat ama waa athawaab lilahi yadu lakin macnaa yadihi waa alqudra macno kale u samaynaya lafdiga laftiisii ma diiday lakin macno kale u samaynaya kaasi laba nooc buu leeyahay hadduu ta'wiilku musawiq wax meel mariya uu ku leeyahay fi lugati اlcarab fahada التأwiil laa yuujib الkfr imika qofka idhaahda alyad almudaafa ilى الlah waxaa looga jeedaa alqudra dee yad oo bimacna اlqudra fi lugaةi اlcarab way ku soo aroortay oo waa kii lahaa rasuulku isagoo ilaahay ka warinaya faawxa allahu ilaa ciisa anii qad bacatu cibaada lii laa yadaani liaxadi fi qitaalihim laa qudrata liaxadi fi qitaalihim marka waa tawiil haba khaldanaado laakiin musawiq kule fi lugat اcarab markaa qofkii waa la radinaya mubdil baa tahy ba la odhanaya lakin laa yukafir lannu laa yalzim min an yakuuna mukadiban inuu beeniyey naskii sifadaa sheegayey bimacnaa ka dhalan mayso nooca labaad waa an yakuna lahu musawiqun fi luqati اlcarab lafdigii wuxuu ku fasirayaa macnihii daahirka kaa macno ka duwan bal yadaahu mabsuuطataan ayuu leeyahay alyadaani huma ashamsu wاlqamr bal yadaahu mabsuuطataan waxaa looga jeedaa ashamsu wاlqamr baa yadaahu looga jeeda yad oo bimacna shamsiya ama bimacna alqamara fii lugat alcarab meel la kagamay soo aroorin hada juxuudu inkaar wa takdiib suuradiisu taawiil ba ha noqotee ka yidhi ilaahay yad male halkaa warka ku joojiyey iyo ka yidhi yad waa le laakiin yadiis waa bimacna shamsi walqamar waa isku mid wa takdiib lkitaabi wasunna isaguna waa kufri wey waayo marka inkaaru asmaa illahi wa sifaatihi inkaar takdiib hadduu yahay waa kufr oo uu anfinayo uu inkirayo inkaar tawiil hadduu yahayna tawiilka noociisaa la eegaya hadduu in kaana lahu musawir fi lugat اlcarab qofka lama takfiirinayo waana sababta firaqan ilahay magaciisa iyo diidan ahlu sunna ay u takfiirin waayeen haddaan musawiq lahayna waa la takfiirinaya musanifku raxima llahu tacaala litaxqiiqi maqsuudi hada lbab wuxuu sheegay arbacata nusuus aaya wa halaaثata axaadiid adaliil اأwl ama anas اأwl qowl اllahi tacalى wahum iyagu yakfuruun waxa ay markaa ku kufriyeenay diidayaan biraxmaan magaca ilaahay araxmaan qul waxaad tidhaahdaa huwa ka magaca araxmaan leh araxmaan la yidhaahda araxmaan magaciisa uu yahay rabbii rabbiga weeye laa ilaaha macbuud xaqii ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane caleyhi tawakaltu isagoo quran tala saartay wa ilayhi mataab noqoshadayduna xaggiisa ayay ahaatay aayaddani waxay ku saabsan tahay mushrikiintii diiday magaca ilaahay araxmaan i ilaahay araxmaan lama idhaahdo ma aha mar kale wahum yakfuruuna biraxmaan inay ilaahay diidana lahayn ilaahay ma jiro oo ilaahay jiritaankiisa inay sugayeen dee qur-aanku aada buu u sheegay ee macnuu waxa weeyaan yajxaduuna ana araxmaana min asmaء illah wayajxaduuna hada اlism almucayan magacan gaarka araxmaan la idhaha bay diidanaayeen oo laa yactaqiduuna anahu min asmaء illah magacyada ilahay inuu ka mid yahay may aaminsanayn wuxu uhi ibnu kahiir wahum yakfuruuna bالraxmaan ay hadihi اluma alati bacanaaka fiihim yakfuruuna bالraxmaan laa yuqiruuna bi lanahum kanuu ya'nafuuna min waصfi اllahi bالraxmaan الraxiim in ilahi araxmaan الraxiim lagu sheego ayay diidi jireen walihada anifuu ywma اxudaybiya an yaktubuu bismi اllahi الraxman الraxiim in bisinka la qoro way diideen waxay u diideen araxmaan ayay lahayn magac ilaahay maha wa qaluu ma nadri ma araxmaan الraxiim kufaaru quraysh in araxmaan magacyada ilaahay inuu ka mid yahay inay diidanaayeen mawaadic min alqur'aan wasunna ayay ku timi aayaddana ka mid wahum ah, yakfuruuna biraxma minha waida qiila lahum isjuduu liraxmaani qaaluu wama raxmaan waa istifhaamu inkaar muxuu yihi raxmaan an lima taamuruna wazaadahum nufuura in araxmaan magac ahaan ay u diidanaayeen ee ilaahay jiritaankiisa aanay diidanayn waxaa tusinaya xadiidka bukhaari wariye can cikrima markuu yimi suhayl ibnu camrin isagoo quraysh matelaya oo ka socda ayaa wuxuu yihi haati aktub baynana wa baynakum kitaaban fadaca الnabiyu alkaatiba ninkii wax qoraya buu rasuulku u yeedhay faqala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam oo heshiiskii buu qoraya rasuulki iyo kufaari quraysh dhex marayay sulxudaybiya nebigu wuxuu yihi bismi اllahi الraxmaan الraxiim halkaa markay maraysay ba qaala suhayl ama الraxmaan fawallahi ma adri ma huwa araxmaan wuxuu yahi anigu garan maayo walakin uktub biismika allahuma magaca ilaahay taas maxay caddaynaysaa inay raxmaan magac ahaan u diidanaayeen lakiin aanay ilaahay diidanayn jiritaankiisa ooba kuwan leh bismika allaahuma ka dhig oo allaahu oo magaca ilaahaya way ogolaayeen isaga kamaa kunta tagtu sidaad horeba ugu qori jirtay faqala muslimuun wallahi laa naktuba ila bismi اllahi raxman raxiim waqala nabiyu salى اllahu alيه wasalam uktub bismika allaahuma waa isku mid araxmaan iyo allah labadu waa magac ilaahay axmedna wuxuu musnadkiisa ku wariyey min xadiidi anas in qurayshi markii ay nebiga heshiiska la galeen cali nebiga uu ku yihi kaatibku cali ma uktub bismi اllahi raxman raxiim faqala suhayl ama bismi اllahi raxman raxim falaa nadri ma bismi اllahi الraxman الraxiim walakin uktub ma nacrif waxaan anagu garano naqaano qor bismika allahuma qor qaala uktub min muxamedi rasuuli illah haddaanu garanay rasuulki ilaahay tahay la tabacnaaka walakin uktub ismaka wasma abik magacaagii magaca abaha qor min muxamed ibni cabdillaahi noo qor rasuulnimo kuuma qirsanina marka waxay inkireen waa magaca walihada wuxu uhi shekh sulayman bn cabdillaahi ay yajxaduuna hada اlsma magacanay diidayaan inuu magacyada ilahay ka mid yihi laa anahum yajxaduuna allah maa inay ilaahay diidayin fainahum yuqiruunahu ilahay waa sugayaan jiritaankiisa iyo rabbinimadiisa kama qaala tacaala walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah wاlmuraadu bihada kufaaru quraysh aw طaa'ifa minhum gaaladii qureysheed baa loo jeedaa ama koox kamida fainahum jaxaduu hada اlsma cinaada aw jahla iyagoo garanaya bay ogaan u diidayeen ama jahli baaba kalifayeyba wجه dilaalة الآية عalى maqsud الbab waxay ana fiiha tasmiyaة الlahi juxuudahum lismihi الرaحman kufra juxuudkoodu juxuuda inkaari wa takdiibi buu ahaa ilahay الرaحmaan lamaba yidhaahda bay yidhahdeen walihaada ilaahay diidmada ay magaciisa diideen muxuu ku magacaabay kufra ana fiiha tasmiyat allahi juxuudahum lismi raxmaan kufra marka magaciisa raxmaan diidmaday diideen bu ilahay kufri ku sheegay wa miluhu jamiic asmaa wasifaat id ilbaabu waaxidu laa yaftariq marka magac kastoo magacyada ilaahay kamida ama sifo kastoo sifaatka ilahay kamidina wadadaa raxmaanun bay mareysaa oo qofka markaa diida isaguna wuxuu noqonaya mid kufri lagu xukumo daliilka labaad oo fi saxiixi اbukhaari qaala caliyin wuxuu ihi xadiثu الnaasa dadka u sheega bima yacrifuuna bima yafhamuun waxay fahmayaan cuquushoodu ay qaadi karto turiiduuna ma waxaad doonaysaa an yukadab allah warasuuluh in ilahay rasuulkiisa la beeniyo marka bukhaari baa wariyey fi saxiixi lafdiga uu bukhaari ugu yaalaana waxa weeyaan atuxibuuna halkaa turiiduuna ay ku qorantah imika atuxibuuna an yukadab allah warasuul atuxibuuna bukhaari ugu yaala bedela aturiiduun waana isku macno lafdigan baabka inoogu qoran oo ah aturiiduuna an yukadab allah warasuulu bayhaqi baa wariyey lafdigaas bukhaari kuma jiro fi sunan kubraa buu ku wariyey wakadalika ibnu cabdilbar fi jaamici bayaani cilmi wa macnuhuna waxa weeye laa tajcalu naasa yukadibuuna allaha warasuulah dadka sababaha ugu noqonina inay ilahay rasuulkiisa beeniyaan ay ku beeniyaan bisababi inkaarihim shayan min asmaa illahi wa sifaatih beenintaasoo sababteedu ay tahay inay diidaan shay ilahay magacyadiisa kamid ah ama sifaatkiisa ka mida ah. oo inaad waxaanay fahm ahayn u sheegtaan waxay sababaysaa inay magac magacyada ilaahay kamida ah diidaan ama sifa sifaatka ilahay kamida taasina takdiib bay noqonaysaa ilahay baa sheegay inuu magacihiisa kamid yahay rasuulkaa sheegay markaa warkii ilahay warkii rasuulka in la beeniyey bay noqonaysa bima yacrifuuna macneedu waa bima yumkinuhum fahmu waxay fahmi karaan wey marka dadka marka wax loo sheegayo waa in la eego waxaa loo sheegaya muxuu u taraya haddii waxaa loo sheegaya maslaxa ugu jirto diin iyo iimaan iyo istiqaamo ay ka qaadayaan waa loo sheegaya haddii waxaa loo sheegayaa uu u noqonaya inay lumaanba ama diinta ay ka shakiyaan ama ay gaaloobaan loo sheegi maayo walow min addiin ba ha noqdee masaladaasina hore ayay noo soo martay in cilmiga berhkii dadka qaarkood laga qarin karo iyadoo qaar kale loo sheegayo arrintaasina waa nisbi oo dadka fahamkoodu isku mid ma aha wuxuu kani fahmayo uu hidaaye ka qaadayo ayaa kan caqligiisa ku weynaanayso dalaal buu ka qaadeeyo kufr markaa labadooda dee isku xukm laga dhigi maaye mid walba calaa xasabi fahmi wa caqlihi baa wax loogu sheegaya sa fahamkiisa iyo caqligiisu yahay waxaa la mid ah cabdullahi bn mascuud hadalkiisa uu yihi ma anta bimuxadiثin qowma xadiiثa laa tabluguhu cuquuluhum ila kana libacdin fitna dadku waxaanay fahmayn haddaad u sheegto barhkood baa ku fitnoobaya ibn cabdilbar fii jaamici bayaan cilmi wa wuxuu ka wariyay can ayuba can abi qilaaba qaala laa tuxadid bixadiiثi man laa yacrifu xadiid qof aan fahmayna u sheegin faina man laa yacrifuhu yaduruhu walaa yanfacuh qofka aan fahmahayn xadiidkaad u sheegta wuu dhibaya ee ma anfacayo dadkana dee marka wax loo sheegayo in cilmi la baro hanuun ay ka qaataan oo ay ka eh, kasbadaan ayaa la doonaya in lasii lumiyo la dooni maayo waxa doonaya wax allaale waxay doonayaan iyagu haka kasbadaana u sheegun maaha macnahana yandariju taxta aslin aakhara awsaca minhu asal kaleo kan ka balaano hore inoo soo maray buu hoos tegayaa jawaazu kitmaani bacdi اlcilmi can bacdi الnaas in dadka qaarkood cilmiga barhkii laga qarin karo makhaafata an tatarataba calayhi mafsadaة acdam min maslaxati sababta loo qarinaya tahay in laga baqay marka iyaga loo eego mafsado maslaxadiisa ka weyni inay ka dhalato asalkana waxaa tusiyey xadiidkii mucaad fii awaail kitaab aynu ku soo maray markuu nebigu bishaaradii weyneed u sheegay wa xaqu lcibaadi cala allahi an laa yucadiba man laa yushriku bihi shayan uha falaa ubashiru nnaas nebigu muxuu ku uhi laa tubashirum fayatakilu mucaadna wuu u sheegay dadkii kalena ka qari buu ku uhi waayo kuwa kale waxaa laga baqayaa inay isdhigtaan ibn xajarna akhbaar badan oo masaladaa ku saabsan buu ku sheegay fatxubaariga mujalada koowaad sabxada laba boqol iyo shan iyo labaatan horena waynuu soo sheegnay miyaa markaa laga qaadanaya axaadiidu sifaat dadka inaan loo sheegin abada axaadiidu sifaat waxay la mid tun aayaatu sifaat bay la mid tahy soo ma sida aayaadka sifaatka dadka loo baraya loogu akrinaya axaadiidu sifaatna loo baraya loogu akrinaya imaamu malik baa markaa arrintaa laga soo wariyaa kamanay ansixin hadday ansixi lahaydna cala alilaaq lagu qaadi maayo oo imaamu malik baa axaadiidtii laga wariyey dadka uu sheegayay in badani sifaadkay ku saabsaneed marka dadka qofkii lays yidhaahdo xadiidkan uu ku fitnoobi xadiidu nuzuul oo kale oo wa wax macno kale oo khaldan buu ka fahmi doonaa dee la fitnayn maayo oo loo sheegi maayo ilaa horta loo sameynayo arrintaa gogoldhig iyo tamhiid oo laga dhaadhicinayo khaaliq iyo makhluuq siay u kala duwan yihiin sifadan ilaahay lagu sifeynaya nusuulka inaanu kii makhluuqa la mid ahayn tadarujan qaab tadarujo tallaabo tallaabaa ayaa loo fahamsiinaya loo baraya saasoo kale tafaasiisha baabka sifaadka hoos loo geli maayo walaada axaadiida nebigu alayh isalaatu wasalaam sifaday sheegtaa way dhaaftaa lakiin tafaasiil iyo faahfaahin fara badan kama bixiso oo dadkii dee cawaamta ahaa in wixii mutakalimiintu ay yidhaahdeen ishkaalaad iyo shubahaad ahaa ee sifaada ku saabsanaa aad u akhridood u sheegto matala tira ahlu sunana waxaanay kaga jawaabeen taas dee waxaa laga yaabaa qofku inuu idhah waxaasi sifa ilaahayna maaha naga daaniyo deetana dee sidaa warkii ilaahay uu ku beeniyey sifadaa sheegayey ama xadiidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam lihada sheekh bn cuthaymiin su-aal buu keene wuxuu yihi fain qiila hal nadacu اxadiiثa bima laa tablughu cuquul الnaas waxa diinta kamida dadku a inay fahmahayn ma iskaba daynaynaa sheegistiisa wain kaanuu muxtaajiina lidalik xata hadday u baahan yihin ujiiba ama ujiibu waxaan ku jawaabaya laa nadachu mayo ka tegi mayno walakin nuxadiثhum biطariiqi tablughu cuquuluhum lakin waxaynu ugu sheegaynaa qaab ay ku fahmi karaan ayaynu ugu sheegayna wadalika bian nanqulahum ruwaydan ruwaydan oo si tallaabo tallaabaa dadka inaynu u rarno oo awalan usuusha mas'aladan ee ku dul dhismayso horta bar khaaliqa iyo cadamadiisa iyo magaciyo sifaad inuu leeyahy si guud u bar inaanay kuwa makhluuqa la mid ahayn cid ilahay shabahda inaanay jirin arrimahaa markaad ka soo dhaadhiciso kadibna sifada ilahay u sheeg laakiin sifada un farta ka saarin isagoo masaa-ishaa fahamsanayn waxay keeni doontaa inu hahdo ilahay markaa dee ma qof ba nagada waxaan sife ilahayna maahay sifadii ilahay u diido waay wجه dilaalة اأثر عalى maqsud الbab ana fiiha ana jaxd shay min asmاء الlah وصifaatihi تkdib lilahi walirasuulih waxaa arrin ku jirta in la diido shay magacyadii iyo sifaadka ilaahay kamid inuu yahay beeni ilahay rasuulkiisa la beeniyey qofku hadduu ilaahiyad male ilahay rasuulkiisa u beeniyey aayaadkii axaadiidkii sheegeysa hadduu ilaahay qudro male saas kale oo a tuxibuuna an yukadab allah warasuul lianna alcilma biha mabniyun calaa khabarihimaa magacyadii sifaadka in la ogaadaa waxay ku dhisantahy warka ilaahay soo maha warka rasuulka faman jaxadahaa faqad kadaba allaha warasuula akhbaartii ilahay akhbaartii rasuulka ee sifaatka ilaahay ka hadlaysay diidaa ilahay rasuulkiisa wuu beeniyey daliil thalith qaala warawaa cabdurazaq can macmara can ibni طaawusi can abihi can ibni cabaas anahu ra-a wuxuu arkay rajula ninkaasi oo intafada ay idaraba wataxar gariiray ayuu arkay ibnu cabaas lama samica markuu maqlay xadiian xadii can nabiyi sal lay slam nabiga laga wariyey xadiikaasoo fi sifaat sifaatka ilahay ku saabsan istinkaaran diidmo awgeed ayuu ninkaasi la gariiray lidalika xadiidkaa uu diidayo faqala wuxu uhi ibnu cabaas maa faraqu haula kuwan baqahoodu muxuu yahay ay ma khawfu haaulaa oo markaa dee la takfiifiyo faad iyo rada labadabana la la nasbiyo ma faraqu haulaa ay ma khawfu haulaa waxaa kaloo odhan karaa ma faraqa haula faraqa ficil laga dhigo maadi yaعnaa kuwani waxba kala saari maayaan waxa ilaahay laa'iq ku a ah ee loo sugayo iyo waxaan ilaahay loo sugahayn kala saari maayaan maa faraqa oo bitakfiifi rana waa la macno un faraqa iyo faraqa labadu waa laba ficil oo isku macnaan ah yajiduuna waxay helayaan riqatan bay helayaan qabuul bay helayaan dabacsanaan iyo aqbal cinda muxkamihi ka macnihiisu waadixa yahay marka loo sheego wayahlikuna way halaagsameen cinda mutashaabihi ka mutashaabiha manihiisu dadka qaarkood uu ka ishkaal geli karo marka loo sheego cabdurazaq halkuu ku wariyey musanafkuu warin fii tafsiirihi buu ku wariyey sanaduhuna waa saxiix musanifkuna ikhtisaar buu ku sameeyey uu soo koobay haddaad tafsiiru cabdirazaq u noqotana waxaad helaysaa xadiidka uu ninkaasi ka diday ka uu ahaa wuxuu aha xadiidu abi hurayra oo sifat lqadam ku saabsan wuxuu yihi cabdurazaq can macmara can ayuba can ibni siriin can abi hureyrata وcan macmara can hamaam can abi hureyra fi qowlihi tacaalى ywma naqulu lijahanama hal imtalati wataqulu hal min mazid أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يا رب ما لي لا يدخلني إلا فقراء الناس وسقطهم قالت النار لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحد منكما ملؤها فأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما يشاء وأما النار فيلقون فيها فتقول هل من مزيد xatىa yadaca qadamahu fiiha ay calayha ilaa ilaahay lugtiisa uu dul saaro fahunaalika تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط أي xasبي intaasa igu filan ba ohanaysa marka xadiidka uu ninkan istinkaaray waa xadiidkaa صifaة اlqadم kusoo arooray wey xadiidka uu ka diray waay aharka markaa yajiduuna riqaة cinda muxkamihi وayahlikuna cinda mutashaabihihi lafdigaas kutubta aharka warisay intan ka gaari karayo o dhan waan ka eegay hadday tahay musanafka cabdirazaaq iyo hadday tahay tafsir abari iyo hadday tahay suna libn abi caasim iyo hadday tahay musnad isxaaq ibn rahawiy lafdiga yajiduuna riqatan cinda muxkamihi kuma yaalo yuminuuna bimuxkamihi wayahlikuuna cinda mutashaabihi marka waxaan baadhay musanifka bal uga horeysay inuu aarkan lafdiga kusoo naqilo waxaan helay ibnu rajab kitaabka fatxulbaariga waxaa laga yaaba markaa sheekh maxamed cabdilwahaab inuu ibnu rajab ka soo naqilay baa laga yaaba laakiin aarka masaadirtiisa asalka ah lafdigaasi kuma jiro rajula intafada lama sheegin ninkaas ku ahaa intafadana waa irtacada wadaraba uu gariira wey wuu luxmay markuu xadiid xadiidkaa maqlay sababtu waxay noqon kartaa inuu fahmi waayey sababtu waxay noqon kartaa inuu wax kale ismoodsiiyey oo dee tashbiih iyo wax iyo tamhiiliya uu suuraystay maa faraqa haulaa laba macno ixtimaashaa in maada istifaamiye laga dhigo inkaariye ah faraquna bifatxi raa bifatxi alfa wara la akriyo ma faraqu oo faraq alfaraqu waa alfazacu walkhawf ay maa khawfu haaulaa kan iyo kuwa lamidka ahi maxay la baqanayaan ay la gariirayaan markay xadiidu sifaad maqlaan macnaha labaadna maada waa in naafiye laga dhigo lahaa maa faraqa haaulaa ama maa faraqa haaulaa ay lam yufariq hada wa adraabu bayna alxaq walbaatil kan iyo dadka lamidka ahi xaq iyo baatilka ma kala garanaya ma kala soocayaan iyo waxa ilaahay loo nisbayn kare sifo looga dhigi karo iyo waxaan sifo looga dhigi karin ma kala garanayaan labada tii la yidhaahba muraadku waxa weeye alinkaar calaa man istankara shay-an min asmaa ilahi wa waa in lagu inkirayo qofka diiday shay magacyada ilahi iyo sifaatka ilahay kamida ayaa lagu inkiraya waay yajiduuna riqata cinda muxkamihi alriqa waa alliin walqabuul wey muxkamkana muxkamihi ee alqur'aan qur-aanka muxkamkiisa oo muxkamku macaani badan buu usoo arooraa kan shubahaadka inu la sugayna lakiin halka waxaa looga jeedaa waadixu dilaala aladi la ltibaasa fiihi calى axad wayahlikuuna cinda mutashaabihi ay yadiluuna can macna mutashaabihi kii mutashaabiha macnihiisi bay ka lumayaanoo macno kaloon kiisi ahayn bay ku fasirayaan deetana taas waxay sabab u noqonaysaa inay lumaan oo lumitaankaas ay ku halaagsamaan wجه dilaalة اأثر calى maqsud الbab ana fiihi inkara inkara بni cabaas waxaa ku sugan diidmada ibnu cabaas iyo xukmahu bilhalaag inuu halaag ku xukumay calaa man istankara xadiida min axaadiidi sifaat qofkii diiday xadiida xadiid sifaat ka mida ah. lianna haadaa ariiqu jaxdiha mar haddaad diiddo dee waa oo waddadii inkaarka mar haddii aada saluugto oo markaad xadiidkii maqasho aada gariirto waxaa ku xigta inaad tiraa ma jiro ilaahay ma odhan rasuulku ma odhan daliilu raabicu walama samicat markay maqashay qurayshun rasuul اllahi salى اllah alيه wasalam oo yadkuru sheegaya araxmaan ankaruu dalika magaca way diideen faanzla allahu fihim ilahay wuxuu kusoo dejiyey hum yakfuruuna bالraxmaan aharkan cidda warisay musanif kuma sheegin ibnu jariir baa wariyey fi tafsiri can mujaahid ay can الnabiy alayh الsalaatu wasalaam riwaayaat mujaahid fi sababi nuzulna waa mursala mursalkuna waa daciif ila waa munqaice maca hada fi sanad axusein ibnu dawuud ayaa sanadka ku jira qad dacafahu abu xaatim ibnu xajar laakiin qurayshi magaca ilaahay araxmaan inay diiday xadiidkii sulx xudeybiye ku saabsanaa bay ku sugantah inu akrinay bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa wجه dilaalati calى maqsuud اbaab ana fiihi tasmiyaةa juxuudi bismi الraxmani kufra sidai aayaddaba dee ku sugan diidmada magaca ilah raxmaan ay diideen baa kufri lagu magacaabo kadalika saa'ir asmaa wasifaat qaala fiihi masaa'il alula cadam liimaan iimaankii la-aantiisa uu aan jirin noqonayo bijaxdi shayin shay diidmadii sababteed buu mid aan jirin u noqonaya min alasmaa'i kamid iyo wasifaat markaa bada bijaxdi ku jirta waa maxay waa sababiya waa intifaau liimaan bisababi jaxdi shayin min asmaai illahi wa oo iimaankii midaan joogin oon jirin buu noqonayaa iyadoo sababta aanu u jirinna ay tahay qofkani inuu diiday shay kamida ah magacyada ilahay sifaadka ilahay wahum yakfuruuna biraxmaan baa tusinaysa ilahi wuxuu ku xukumay bilkufr lijuxuudihim ismahu araxmaan wa daliil calى ana aliimaana biasmaa illahi wa sifaati fi liimaan qofka iimaankiisu ansixi maayo ilaa magacyada ilahay sifaadka ilahi u rumaynaya athaniyu tafsiru aayat racd qowluhu taala hum yakfuruuna biraxmaan quraysh baanu ilaahay u jeedaa waxaana aayaddu tusay ana almushrikiin kaanuu yunkiruuna isma allahi araxmaan magaca ilahi araxmaan inay diidi jireen warad allahu calayh wajacala inkaarahum lismihi raxmaan kufran ilaahayna diidmada waa ku radiyey diidmada magaciisaa diideenna kufri buu ilaahay ku sheegay athaalidu tarku taxdiid ku in laga tago bimaa shay lagu waramo laa yafhamu saamicu qofkan aad u sheegaysa aanu fahmeyn xadiثu الnaas bima yacrifuun wa hada laysa calى iطlaaqi fiihi tafsiil qaabka loogu sheegaya ku xidhantay oo qofku waxaanu fahmahayn oo dhan loo sheegi maayo maaha macno waxaanu fahmahayne haddii loo sheego laga baqayo inuu markaa ku fitnoobo waay alraabicatu dikru lcilati ciladii sheegisteeda cilada bimacnaa dadku waxaanay fahmahayn aan loogu sheegin anahu yufdi waa in arintaasi ay sababayso waxaanay fahmayn in loo sheega waa inay sababayso ilaa takdiib illahi warasuuli rasuulih rasuulkiisa inay beeniyaan walow lam yatacamad ilmunkir qofkan warkan ilaahay ama rasuulka looga sheegay inkiraya inuu ilaahay rasuulkiisa beeniyo iyo aan u camdin be oo isaga markan uu leeyahay waar ilaahay weji ma leh ilaahay ka baqo naga daaya waxaas ama lo ilaahay yad ma leh maaha inuu leeyahay ilaahay baa sheegay inuu yad leeyahay inuu weji leeyahay oo taasaan beeninaya laakiin si khaldan buu u fahmay yad ullah ka yad makhluuq inay tahy buu ufahmay wajhu lahna ka wajhi makhluuq in yahay buu ufahmay binaan calى hada اlfahm gayr الصaxiix ayuu inkiray marka warkii ilaahay ma beeninayo iyo warkii rasuulka oo inuu beeniyo umuu tacamudin laakiin fahamkaa khaldan waxaa khaldane uu fahmay ee aan saxda ahayn ayaa inkaarka keenay alkhaamisatu kalaamu ibni cabaas hadalka ibnu cabaas liman miduu ku yihi istankara diiday shay-an oo min daalika ka mida magacyada iyo sifaadka wa halakahu iyo in diidmadaasi ay qofkaa halaagtay oo yahlikuuna cinda mutashaabihi waa ka yihi cabd llahi ibn cabaas oo inuu inkiray de waxaa tusinaya istifhaamta ma faraqu haulaa ay ma khawfuhum fazahum waa istifhaamu inkaar o anahu ahlakahuna waxaa tusinaya wayahlikuuna cinda mutashaabihi bu uhi ibnu cabaas marka ibnu cabaas wuxuu sheegay ninkaa waxaa halaagay inuu yahay inuu xadiidka waxa weeyaan istinkaaray xadiidkaa sifaada ku saabsan oo maa mutashaabih uu raacay oo muxkamkii uu ka tegey marka miyaa la odhan kara ibnu cabaas wuxuu qabay aayaat wa axaadiidu sifaat inay yihin min almutashaabih almuطlaq maya lama odhan karo waxay mutashaabih ka noqon karaan dhinaca kayfiyada waa mutashaabih muطlaq oo ilahay mooyaane cid kaloo garanaysaa ma jirto kayfiyada sifaatka ilahay lakiin xagga macnaha mutashaabih muطlaqa maaha mid aan ilahay mooya cid kale aanay garanayn wuxuu noqon karaa mutashaabih nisbiya wax dadka qaarkoodna ay garanayaan oo macnihiisu u cad yahay qaarna aanay garanayn oo jaahiliin ay ka yihiin wallahu subxaanah wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih w asxaabihi ajmaciin